bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay kitaabkii masaa'il اljaahiliya alatii khalafa fiha rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali waslm ahla اljaahiliya ama almasaa'il alatii khalafa fiha rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali waslm ahla اljaahiliya ee uu lahaa lilimaam maxamed ibn cabdilwahaab atamimiy raximah llahu tacaala ataasicata cashara masalada sagaaliyo tobnaad qadxuhum fi bacdi asaalixiina bificli bacdi lmuntasibiina ilayhim ceebeyntooda ay ceebeynayaan saalixiinta qaarkood oo ay waxa ay ku ceebeynayaanna ay tahay bificli bacdi lmuntasibiina ilayhim dadka iyaga u nisbo sheeganayo ficil ay ku kacaan ama ay sameeyeen bay ku ceebeynayaan qof beri ka ah oo wanaagsan oo saalix ah ka qadxil yahuudi yahuud qadxinteeda oo kale weeyaano fii ciisaa ciise ay qadxiyeen ceebeeyeen oo ay nasaarada qaarkood falal ay sameynayaan bay nabi ciise ku ceebeynayaan wa qadxi lyahuudi waanasaarana fii muxamedin sala allahu calayh waaalihi wasalama yahuud iyo nasaarana ceebeynta ay ceebeynayaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay kuna ceebeynayaan waxay ku kacayaan dad de nebiga u nisbe sheeganaya ama islaamnimadii u nisbe sheeganaya <coughs> arrintaas marka waxaa weeyaan qofka waa inaan lagu ceebeynin waxa unan ahayn in lagu ceebeeyaa ma aha jaahiliyada waxyaabaha marka masaa-isha jaahiliyadayna ka mid tahay qofka waxaanu ahayn in lagu ceebeeyo walidaalika abu der radi allahu canhu markii ay kasoo fushay Eh, inuu eh, qof uu ku caayey oo ku ceebeeyey hooyadiis ee uu yihi yabnata ummi sawd yabnata sawdaa tii madoobeyd yabna yabna sawda tii madoobeyd kii ay dhashayo waa ceeb uus isagu lahayn weeyaan markaasaa marka eh, inay qof madow dhashaa ceeb kuma ahan isaga nacam mana ahan ceeb ceeb waa kii nabiga sala allahu calayh waali wasalam yidhi inaka mru'un fiika jaahiliya qof waxaa tahay jaahiliyadii ay ku sugan tahay wax nooc jaahiliyada ay ku sugan tahay ayb ilal-aanana dadku waxaasoo kale aada iyo aad b way sameeyaan siyaabo kala duwan bay u sameeyaan gaalada hadda joogto afcaal ay muslimiinta ka arkayaan bay waxay ku ceebeynayaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo ay nebi maxamed sala allahu alayh waali wasalam ayay u beeninayaan taa darteed qadxi iyo ceebeyn bayna uga dhigayaan waa kuwa marka nebiga ku caynaya caleyhi salaatu wasalaam waxyaabo laga yaaba marka inay dad ummaddan islaamka u nisbe sheegtaa ay sameeyaan oo iyadu markaa sharcigiina aanba ku bannaanayn oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam hadigiisii khilaafsan ayay ulajeedo keliya ayay leeyihiin ulajeedada waxay tahay in nebiga la raaci waayey rabaan sala allahu caleyh waalihi wasalam marka wax kastoo qof muslima ay ku arkaan waxay leeyihiin saasuu ahaa isaguna nebi maxamedna si aan looba rumayninba oon loo raacin marka taa waxaa weeyaan eh, waa waxaan marka masaa-ishaas jaahiligay ka mid tahay nabigana caleyhi salaatu wasalaam ma ceebeysna islaamku ma ceebeysna laakiin qofka muslimkaa waa dhici kartaa inuu islaamkii si qaldan uga tarjamo qofka muslimkaana waxaa laga doonayaa inuu ilaaliyo magaca islaamka ee uu xambaarsan yahay ayib taa marka iyadu waa waa waxaa kaloo iyadana sidoo kale bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda waxaa dhici karto in bacdi naas ay ku ceebeeyaan dadka qaarkood wax ficilo ay cid kale samayn dad kale ay samaynayaan maalan cibaada lagu jiraa ama hal camal baa laysla qabanayaa oo kale camalkii ninna yacni si aada iyo aada u foolxun buu u sameynayaa ninna si hagaagsan buu u sameynayaa kii sida hagaagsan u sameynayaa la ceebeynaya waxaa lagu ceebeynayaa kii sida xun u sameynaya intaa marka maxaa la rabaa dadka in acmaashaas oo dhan laga baabi'iyo oo aanay la imaanin ayb haweenkii maalan waxaad arkaysaa xijaabkii sharciga ahaa oo kale mid baa xijaab sharciga inta loo soo geliyo ayaa waxaa la leeyahay adiga waxun sameey si gabdhihii kale sharciga u xijaabnaayo wanaagsanaa si xijaabka loo ceebeeyo marka wayna samay jireen nacam taasoo kale aaday u sameeyaan qof baa laga yaabaa yacni shakli diineed inuu inta loo soo ekeysiiyo oo wax kharibo marka markuu xaqaribana waxaa la leeyahay marka hadhow in la yihaahdo dadka kale laga celiyo ma arkaysaan waxaasay sameeyaan kuwa kalena soo ma garanin waa taasoo kale marka way badanta camal kasta oo diiniya dadka qaarkoodna dar allay u qabtaan kuwana waxaa weeyaan si xunay u qabtaan kii sida xun kii sida wanaagsan u qabanaya maaha in lagu ceebeeya nin kaleo si xun u qabanayaa jiro nacam camal walba waa saas nacam hadday noqon lahayd salaad xaj jihaad hadday noqon lahayd nacam marka weliba masalada yani ku saabsan yani waxaa dhici karto acmaasha yani masaalixda caamka oo kale waxyaabaha ku saabsan dadna inay si wanaagsan u qabanayaan dadna ay si xun u qabanayaan kii sida wanaagsan u qabanaya in la ceebeeyo lagu ceebeeyo hebeloo si xun u qabtaa jiro waa khaldan tahay nacam saaxadana aada uga buuxdaa arrimahaas oo kale marka waa inaan qofna lagu ceebeynin camal qof kale uu sameeyey in lagu ceebeeya ma aha nacam waxa uu yidhi marka qadxuhum masalada sagaaliyo tobnaad waxa ay tahay qadxuhum ceebeyntooda fii bacdi asaalixiina ay ceebeynayaan bificli bacdi lmuntasibiina ileyhim ay ku ceebeynayaan dadka u nisbo sheeganaya ficilka ay samaynayaan qaarkood ka qadxi lyahuudi fii ciisa oo kale wa qadxi lyahuudi waannasaara fii muxamedin sala allahu caleyh waali wasalam arrintaas marka sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah kutubtiisa aada ugu caddeeyaa oo camalku waxa weeyaan waxa uu yidhaahdaa waxaa dhici karta laba qof inay camal isla qabtaan midna ou hagaajiyo ikhlaaskiisa midna ou xumeeyo marka kii xumeeyeyna de ajar fiican buu helayaa kaka kii wanaajiyaan ujeedaa ka xumeeyeyna de marka waxaa weeyaan wixii ka raacaya isaga unbay ka raacayaan ee wax kale marka lidalika waa aada yani kitaabkiisa minhaaju sunnaha iyana waxaad arkaysaa mararka qaarkood ninka uu radinayo ibnu mudahar alxilli ee raafidiga ah waxyaabo dad ahlu sunna waljamaaca isdilaaxa caamkaa dad ugu nisbo sheegto waxay sameeyaan ayuu wuxuu ku ceebeynayaa marka waxaa weeyaan waxa ay dadkaas sameeyaan ayuu wuxuu ku ceebeynayaa eh, ahlu sunnadii buu ku ceebeynaya marka taasi raaci maysa nacam ayb gaaladuna noocaas oo kale yeelaan walidaalika marka waxa uu leeyahay eh, waxaa in la ogaado u baahan dadka eh, dariiqada islaam islaamka iyadu mar walba dariiqo ma jirta ay gaaladu la gooni noqdaan ama ay la gooni noqdaan yacni dad ahlu bidca ah oo wanaagsan ma jirayso nacam oo ay kala gooni noqdaan dadkii eh, islaamkii ama ahlu sunnadii ay kala gooni noqdaan taasaa marka waxay u baahan tahay faham bay u baahan tahay arrintaas iyadaa nacam ayb nacam marka waxa uu yidhi alcishruun masalada labaatanaad ictiqaaduhum iyaga ictiqaadintooda fii makhaariiqi saxara ictiqaaduhum ictiqaadintooda fii makhaariiqi saxarati waxyaabaha saaxiriinta ay caadada ku yacnii ay ku dilaaciyaan yacni sida caadada ay ku dureersatay wax aan ahayn imaatinka ay la imaanayaan dadka saxarada oo ay ka ictiqaadiyaan iyo amhaalihim saxarada waxay la mida annahaa iyadu min karaamaati saalixiin inay tahay dadka saalixiinta karaamaadkooda inay tahay yay ictiqaadiyaan ayb wa nisbatuhu ilayb eh, iyo waaayo wa nisbatuhu uu nisbayntiisa ila alambiyaai loo nisbeeyo ambiyada kamaa sidii nasabuuhu ay ugu nisbeeyeen lisulaymaan calayhi salaam masalo kale weeyaan oo jaahiliyadu ayaguna ay wadato nabigeenana calayhi salaatu wasalaam uu ku khilaafay diinkuna uu bayaaniyey oo caddeeyey in arrinkaa isagaa yacni arrin quman oonan ahayn arrintaasi waxa ay tahay dadka saxrada ee rabbi ka furtay ee waxa ay sameynayaan ee caadada ka baxsan ee yacni dadku ay la yaabayaan inay u ictiqaadiyaan inay karaamo tahay inay arrinta iyadaa karaamo inay tahay ay u ictiqaadiyaan bal ay u nisbeeyaan ambiyada ilaahi subxaanahu wa tacaala saxaradii marka waatay nabi nabiyullaahi sulaymaan bay sixir u nisbeeyeen oo maxay yidhaahdeen marka ilaahay subxaana watacala waa kii ku beeniyey marka wamaa kafara sulaymaan walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra wamaa unzila cala almalakeyni ilaa akhiri ilaaya ayb marka tan marka iyadoo aad u badan tahay marka waa in la kala soocaa marka addoonku waa inuu malako qofku inuu malako oo ku kala sooci karo ama fahm uu ku kala sooci karo farqiga udhexeeya yacni karaamaat lwliyaa iyo dajal iyo dajalu dajaajila binlowyaalka beentooda ee lagu sabansabayo istidraaju dajaajila inuu labadaa kala saari karaa la doonayaa maxaa lagu kala saarayaa waxaa lagu kala saarayaa qofka waxaan caadada ka baxsan ee qaariqul caadaha ah cidda ay kasoo baxayso yaa la eegayaa un nacam haddii tilmaamihii alla ku tilmaamay owliyadiisa qofkan uu haysto wixiis waa karaamo haddaanu haysanin taasna wixiis waxay noqonayaan markaasi istidraaj bay noqonayaan waxaa alla uu yidhi alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa alla rumeeyey alla ka cabsaday mu'min waa la yaqaan taqina waa la yaqaanaa waajibaadkuu kasoo baxaa xaaraantuu ka fogaadaa waxaa kaloo iyadana sidoo kale xadiidkii kale ka hadlaayey wilaayada ka hadlayay wuxuu ahaa man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu shay addoonkayga iguma soo dhawaado aan ka jecelahay waxa aan aniga ku farad yeelay nacam waxaan ku farad yeelay walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafil addoonkayga ka zuuli maayo inuu sunooyinka iigu soo dhawaanayo marka addoon waajibaadkii kasoo baxay sunooyinkii la imaanayo xaaraantii ka fogaanayo oo kale marka la arko wax caadada ka baxsan oo khaariqu caado ah khaariqulcaada waxaa la yidhaha sida la yaqaan ee koonka sunnadiisu ay ku dureersantay wax ka baxsan marka la arko kale taasoo kale marka waxaa la dhahayaa waa karaama nacam qof laakiin aan sidaa ku sifaysnayn oon allaba uso waajib ugu dhowaanin oo guto xaaraan oo ka fogaado aan alle ugu dhowaanaynin kaasoo kale wixiisu marka waa in istidraaj weeyaan waa in markaa lakala saaro al axwaalu ashaydaaniya iyo al axwaalu karaamaduna waxaa weeyaan waa al axwaalu araxmaaniya istidraajkuna waa axwaal shayطaani ah weeyaan nacam awaal waxaa axwaal shayطaaniga waxay ka timaadaa yacni addoonka alla alla addoonka ugu seeta dheereeya marka waxay ka timaadaa laakiin shayaan xaggiisay ka timaadaa sheikhulislaam ibnu taymiyana aada wuxuu ugu fahfaahiyey kitaabkiisa layidhaha alfurqaan bayna wliyaai araxmaan wa wliyaai shayaan marka laakiin jaahiliyadu ma kala soocaan ayaga cid allaale ciddii waxula timaado khalaas weyan alimaamu shaafici raximah llahu tacaalana waa tii marka lagu yiri sida meelo badan oo tarloogu tarjamay kutub fara badan oo yacni imaamu shaafici tarjamadiisa ay ku qoran tahay ku suganba manaaqibka uu ka yahay manaaqib alimaam shaafici iyo iyo kutubaha kale shaafici loogu tarjamay dad baa waxay ku yidhaahdeen ina saaxibaka laytha bna sacad saaxibka laytha bna sacad wuxuu leeyahay haddaan arko low ra-aytu saaxiba hawan haddaan arko nin asxaabu ahwa hawa ah oo yacni hawadiisa iska raaco low ra'aytuhu aytuhu yamshi cala albaxri isagoo badda korkeeda ku soconaayo wax la-aan waa khaariqu caado weeyaan maa qabiltu canhu kama aqbaleen buu yihi markaasuu imaamu shaafici waxau yihi ama ina saaxibakum qad qasar saaxibkiina waa gaabiyey markaasuu waxa uu yidhi low raaytuhu yatiiru fi lhawaa'i haddaan arki laha soo hawada ku duulayo maa qabiltu canhu ani kuma sirmeen buu yidhi maxaa yeele fahma ilaahay siiye axwaasha shaydaaniga iyo axwaasha raxmaaniga kala garanayaa nacam marka mak laakiin dad badan waa ku dagmaya nacam markuu yiraahdo wax aan caadi ahayn baan la imaanayaa ee uu la yimaado ayuu iska rumaynaya marka waan iska dabagelaya haddaan ilaahay faham fiican aanu siinin walidalika sheikhulislaam ibnu taymiya axwaashaas shaydaaniga kuwa agtiisa ku sameeyey ayaa wakuwa ayaa u sheegay markaasu waxa uu ku yidhi aayatulkursiga ku akriyay agtiisa bal waxaas inay joogaan iyo in kale aada aragtaane ilaa shaydaan meel kursi lagu aqriyay waa ka tegey waa ka tegaya maogtahay marka axwaalahaas marka in la kala garto waa daruuri laakiin iyagu ma kala yaqaanaan ictiqaaduhum ictiqaadintooda fii maqaariiqi saxrati saxarada waxyaabaha ay caadada ku yacni wax ka baxsan ay kula imaanayaan wa amhaalihim iyo saxrada waxa la midka ah anahaa min karaamaati alwliyaa anahaa min karaamaati asaalixiin inay tahay marka haddii lagu yiraa kala farqi maaha in karaamada la diidayo marka anaha min karaamaati saalixiin inay tahay saalixiinta karaamadooda ayb dadan salaad tukanin baa hadda karaamo sheeganaya oo laleeyahy bal karaamadiisaba waxay ahaydba inuunan tuka jirinba mataa tarku salaha ay karaamo noqotay waa gaalnimeeda eh. wa nisbatuhu iyo u nisbeyntiisa ilal ambiyaai ay u nisbeeyaan waxaas yacnii inay saxarada waxa ay la imaanayaan caadada ka baxsan inay inay u nisbeeyaan ila alambiyaai ambiyada ay u nisbeeyaan kamaa nasabuuhu say ugu nisbeeyeen lisuleymaana calayhi salaam nabiyullaahi suleymaan ayb ayb waaya taasaa marka labadaa shayba halkan ku sheegay qur-aankiina marka waa ku beeniyey sunnadiina labadiiba waa kala saartay alxaadiyata walcishruun masalada koob iyo labaatanaad tacabuduhum ku cibaadaysi ay ku cibaadaystaan bilmukaai foori iyo watasdiyati iyo sacabtun sacab dhow inay ku markaa ay ku ku cibaadaystaan ayb marka waxau yihi alxaadiyatu waalcishruun masalada kow iyo labaatanaad waxa ay tahay tacabuduhum bilmukaai i inay ku cibaadaystaan almukaau watasdiya almukaa waxaa weeyaan waa foorida atasdiyana waa sacabtun sidaa marka waana allah subxaanahu watacaala saa ku tilmaamayo waxau yidhi wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaa-un wa tasdiya salaadooda ay ku tukanayaan beytka agtiisa wax kale ma ahni waa iska foori iyo sacab dhow sacabtun ayb aayaddaa marka allah uu macnaha ku sheegay waxaa weeyaan masjidulxaraamka yay sidaa ku yeelayeen oo foori iyo iyo gacmahooda isku garaacaan iyo waxaasay samaynayeen ayb marka waxaa weyaan laba macno unbaa ku jirta afcaashooda afcaashooda iyo salaada waxaa weeyaan waxay leeyihiin afcaashooda iyo ah, kale iyo salaadaba wax aan jirin weeyaano waa wax aan yacni faa-iido aan u keenaynin sida nin fooriyey oo kale ama nin sacab tumay oo kale macnaha labaad oo kaleo marka ay sheegaan waxaa weeyaan ayb macnaha kale oo ay sheegayaan macnaha kaleo lagu macneeya aayadda waxa ay tahay in ay samay jireen markuu nebiga doono inuu kacbada dawaafo ama uu ku tukado ama uu yani alle ku caabudo ay ama uu qur-aan akhriyaba ayay foori iyo waxay isla dhici jireen iyo eh, foori iyo waxay isla dhici jireen maxay iyo sacabtun foori iyo sacab dhow ayay samay jireen si ay dadka yacni uga mashquuliyaan waxa nebigu sheegaya sala allahu alayh alihi wasalam ulajeedkuse waa maxay maqsuudku waxaa weeyaan wuxuu leeyahay alusi ah, walmaqsuudu ana mila hadihi alafcaali laa takunu cibaadatan ulajeedadu waxay tahay afcaasha noocan cibaado ma noqoto ilaahay looguma dhawaado foori iscabtun bal min shacaa'ir aljaahiliyati shacaa'iru ljaahiliyay ka tahay famaa yafcaluhu lyawma bacdu jahalati lmuslimiin waxa ay sameynayaan yihi maanta muslimiinta jaahiliintooda jahalat lmuslimiin qaarkood fi lmasaajidi ay ku sameynayaan oo min almukaa'i watasdiyati ah ee lamida yacni foori iyo yani sacabtun oo kale ah yazcumuuna anahum yadkuruuna allaha ay ku sheeganayaan inay alla xusayaan ay ku sheeganayaanna fa huwa min qabiili ficli ljaahiliya jaahiliyada ficilkooda oo kale <clears throat> weeyaan buu yidhi wamaa axsana maa yaquulu lqaa'ilu fiihim wanaagsanaa buu yidhi waxa uu ka yidhi qaa'ilkii iyaga uu ka yidhi <clears throat> cabdulgafaar alahras la yihahdaa diiwa fii diiwaanihi bay ku jirtaa <clears throat> waxa uu yidhi aqaala allahu safiq lii waqani waqul kufran wasami lkufra dikraa ilaahay ma waxa uu yidhi sacabtun oo hees oo markaa yacni waxaa weeyaan gaalnimo ku dhawaaq kufrigana dikri ku magacaawma buu ilaahay ku yidhi ayuu yidhi nacam ayb marka waxaana wax muddo dheer jiri jiray weeyaanoo ninka la yidhaahdo albiqaaci raximahullah abulbaqaa ibraahim albiqaaci oo ardada imaam ibnu xajar ahaa alimaam ibnu xajar kitaab marka wuxuu ka alifay waxaan waxaan yani ah, raqsiga ama xatrada ay dikriga ku magacaabayaan buu kitaab ka alifay waana ibdaaliyey nacam ayib inaarat lfikri baa la yidhaha kitaabka inaarat lfikri ayaa la yidhaahdayo qolo marka masaajidka waxaa ku samey jirtay oo dadka cibaadada ay masaajidka ku cibaadeysanayaan qur-aanka ku akhrisanayaan ay ku tasbiixsanayaan ay ku tukanayaan ay kaga mashquulinayaan markaas waxaa weeyaan halkaa haddii laga qayliyo maxaa la akhrisan karaa marka qur-aan lama akhrisan karo bal allana nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxau yihi walaa yajhar bacdukum bacdan bilqur'aani qaarkiin qaar kale qur-aanka yaanay kor ugu qaadin famaa baaluka marka nin wax aan jirin dadka kor ugu qaaday afar labaatanka sac kusoo jeedo oo ummaddii ay xanuunsanayso inta mikrofoonkii ku aadiyay xaafadihii ilaa iyo waaga ugu berisiinaya nacam oo wax wax uu yani u naxariisanaaba aanay jirin nacam ayb laa caqli walaa sharci mid tusaaya male taas oo kale qur-aanka inaad dadkii ku dhibtaa lagu diiday maxaad u malaynaysaa marka wax aan qur-aan ahayn dariskaagiioo dad ka jiran yihiin oo seexan jiifku dhib ku yahay inaad ku kiciso durbaan iyo wax lamid a ah ku garaacdo nacam xatradu marka waxaa weya iyadoo laftirkeeda sii kale xeeldheer qaarkeed waxaa weeyaan de waxay samaynayaan waxbay garaacaan qaarkood waxbay garaacaan duruqda qaar qaar waxaa kuwa aan wax garaacinna hadda waxaa weya waxay alle ku caabudayaan raqsi iyo yacnii istaagtaag iyo yacni iyo iyo iyo isjalleecin iyo wax lamida tamaayul waxa ay yidhaahdaan bay alle ku caabudayaan tamaayul goorma alle in lagu caabudaa ayay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii kuma aanay caabudin yacni in eh, la xatreeyo marka madaxa hoos mar loo foorariyo marna kor loo qaado kuma aanay caabudin allah subxaanahu wa tacaala qofkii marka wax aan cibaado ahayn allaan ugu dhawaana yidhaahdo baabkaanu soo gelayaa marka baabkan ayuu soo gelayaa walidalika qurtubi raximahullah tafsiirkiisa marka uu muuse saamiri uu ka waramayo wuxuu kasoo naqlinayaa bacdu almaalikiya raqsiga muuse saamiri inuu ka yimid waxaan ay sameynayaan muusa saamiri muuse saamiri in laga keenay nacam diin alla marka ma aha diin alla ma aha dadkana in lagu wareeriye ma aha marka ma bannaan tahay mase mase ma banaana sunno miyaa mase waa mubaax in laysku wareeriya maa sababta diin allaba ka mid maba aha soma garan waxa uu yidhi marka eh, taasi marka halkaas ka tilmaamay waxau yihi waqad jacala shaaricu sawta almalaahi sawta shayaan shaaricu wuxuu ka dhigay sawta almalaahi yacni sacabtunka iyoiyo yani codkaas iyo eh, aalaadka muustikada iyo waxa lamidka iyo gurbaanka iyo wuxuu ka dhigay sawta shayaan qaala tacaala wاstafziz man istaطacta minhm bsawtika waajlib calayhim bkhaylika warajlika washaarikhum fi اlamwaali wاlأwlaadi wacidhm wma yacidhm الshayطaanu ilaa guruura saa ayuu sheegay oo codkii shaydaanka u ka dhigay walidalika waxaan qasaa-idka iyo ay ku magacaabayaan bacd alculamaa oo kamida ragga yani ragga yani suufiyada ah way qasaa'idka iyo samaaca iyo xataa yani cod codadkan yani biraha iyo wax lagu garaacayo iyo way baneeyaanba iyaguna oo waxaa ka mid a ah abulqasim alqushayri risaaladiisa arisaala alqushayriya sheikhulislaam ibnu taymiyana uu ku radiyey kitaabkiisa la yihaha alistiqaama juska koowaad oo dhan masaladaa buu sheekhu radinaya samaaca waxa la yihaha samaaca marka isilaaxa samaaca marka waxaa weeyaan qasaa'idka idka weeyaan waxaan hadda xatrada loo yaqaano samaaca marka waa laba nooc samaac waxaa weeyaan eh, midna shahw uu ku yimaadaayo waa midkan heesaha muusikada iyo waxa midna waxa uu ku yimaada waxaa weeyaan allaaba in loogu dhawaado la rabaa waxaan jirin oo qasaa-ida alla loogu dhawaanaya naam oon tasbiix ahayn oon taxmiid ahayn oon takbiir midna aan ahayn labada nooc marka ama dad magacyadood unbaa maanta dhan la daldalayaa labada nooc marka marka la fiiriya midkan danbaa daran sababtoo ah kan dambe diin baa loo maleeya mana ahan diin ilaahay kan kale laakiin muslimiintu way ogyihiin waxaan inay xaaraam yihiin inay ka toobad keenaan way dhici kartaa walidalika imaamu shaafici raximahullah waxaa laga wariyey si tawaatura ah weliba looga wariyey inuu yidhi khallaftu bibaqdaada baqdaad waxaan uga soo tegay uu yidhi aqwaaman dad qad axdathu takbiir waxaa la yidhaha takbiir xatro ayay soo darisiiyeen buu yidhi dadka ayay uga mashquulinayaan qur-aanka ilaahay kalaamka alla iyo diinkay dadka uga mashquulinayaan waxa uu yidhi dadkaasi waxaa weeyaan zanaadiqa waa yidhi zanaadiqa ayuu ku tilmaamay soo ma garani marka dadka weliba kuwaas waxaa laga yaabaa waxyaaba intay wax isku gargaraacaan ay zuhdiyaad iyo ay ku waxayn jireen zuhdi iyo wax lamida naca anaashiidaha iyo waxyaabahanna waxaa wax badan kama duwana soo ma garani anaashiidda laftirkeeda waxaas unbay lamid tahay sababta waxaa weya anaashiid dad baa alle inay ku caabudaan rabaan anaashiid oo hadba mid cusub baa lasoo alifaya haddana mid kalea la keenaya maaha waxaas in ilaahay lagu caabudo nacam dadka haddii la rabo in daacada la jeclaysiiyo adduunyada la nacsiiyo aakhira la jeclaysiiyo jihaadka la jeclaysiiyo aayadaha qur-aanka ee xadiidta loo akhriyay salafku saasay yeeli jireen waxaa iyadu bannaan safarkaoo kale iyo marka lagu jiro kale iyo marka howl la qabanayo kale rajaska waxaa la yidhaha rajasku isaga waa bannaan yahay nacam oo markii masaajidka la dhisayay nabiga caleyhi salaatu wasalaam rajisku way sameynayeen asxaabta allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira fakfir lilansaari walmuhaajira saasay dhahayeen nacam ayb marka eh, taasoo kale iyadu waa gaar ay banaantahay midda yacnii safarka iyo ninkii eh, waati u sidaa yeelay mararka farxadoo kale ay jirto ciidaha iyo wax lamidkaana dumarka waa loo ogolyahay gabdhaha yararkaa iyo eh, waa loo ogolyahay iyagu waqtiga faraaxda iyo farxyada ninka laakiinse marna looma ogola waxaas oo kale <coughs> marka imaamu shaafici taasi saasuu ka yiri qalla inaad hesho nin laashin xadra ku ah qur-aan xafidsan inaad hesho qalla way yar tahay yani dadku waxay moodayaan waxaa laga yaabaa inay is yihaahdaan dadkii hore qur-aankii iyo dugsiyadii waa la dhigi jira waa xafidi jireen laakiin dadka qur-aanka xafidi jira markaa xataa laashimiinta maaha nacam dadka xadrada laashinka ku noqdo qur-aan ay isma hayaan soo fiiri haddaad doonto adiga baar laftirkaa ayb kuwa iyagana yacni lagu daaliyo meelaha ay xatradu aada samaacan yani bidciga oo aad uga jiro qur-aanku kama noola haddaa aragto maxaa yeeley ilmaha yareerkaaba qur-aankay ka mashquulinayan xatraa lagu shubaa madaxooda qur-aanka ilaahay in la xifdisiiyana ma ma ma taag iyo tabar uma hayaan mana u helayaan samaaca kale isaguna waxaa weeyaan waa samaaca fisqi keenoo shahaadadiisa qofka waa la celiyaa buu yihi imaamu shaafici qofka heesaha iyo lagu fanaanka waxaan anagu hadda dadku ay u yaqaanaan markhaati ma galo maxaa yal waa faasiq marka labadoodu kuwana zanaadiquu ku xukumay kuwana fisqibuu ku xukumay marka waxaan waxaa loo diin loo malaynayo ayb nacam marka eh, alimaamu shaafici marka halkaas ayuu marka ayuu gaarsiiyey marka halkan yani baxhi badan oo aada u dheerna sheikhulislaam ibnu taymiya halkaas istiqaamada ayuu kaga waramay istiqaamada kitaabkiisa ayuu kaga waramay samaaca marka waxaa weeyaan midna diini bay ku sheegaan kan diini diinisa ma aha midkaas waa samaac bidci ah weeyaan eh, waxyaabaha la maqlaana waa laba nooc oo samaac yani raxmaaniya iyo mid yani waxaa weeyaan waa samaacu raxmaani waa qur-aankii dhegeysigiisii iyo saxaabadiina way markay isu yimaadaan oo kale midbaa akrin jiray kuwa kalena waa dhegeysan jireen waana ku khushuuci jireen laakiin waxaan xatrada saxaabada ma aqoonin iyo bururkan la bururaayo qof aan af carabigii aqoonin waxba fahmaynin yaa markay xatradii la xatreeyo ayuu dhacayaa nacam saxaabatu rasuulillah iyagoo qur-aan la dhacay oo la bururay oo toree iyagoo isgelinayo laga qabtay ma jiro nacam beynamaa meeshan waxaan bururka leeraa u jiro waxaaso dhan marka waxay kutusayaan inaynan ahayn wax xag alla xag alla wax ka yimid inaynan ahayn waad garanaysaa marka taa inaan lagu cibaadeysanin weyaan tacabuduhum ku cibaadeysigooda bilmukaai i ay ku cibaadaystaan foori wa tasdiyati iyo yacni sacabtun waxyaabaha marka in wax aan sideedaba ahayn in lagu cibaadaysto oo aan alla subxaanahu watacaala unan taqarub aan cibaado uunan ka dhigin alla looguma dhawaado ilaahay marka waxaa loogu dhawaadaa waxa waajibka oo la guto mustaxabka oo la sameeyo sunnada oo lagu dhaqmo yani la sameeyo manduubka shayga ah xaaraantoo laga dheeraado karaahadoo laga fogaada iyadana mubaaxana haddii niyo wanaagsan loola yimaado allaba loogu dhawaadaa laakiin waxaan intaa ahayn cibaadaduna asal waxay ku tahay almancu cibaado lama cibaadaysan karo ilaa inuu alla jideeye ma ahani am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yadan bihi illaah athaaniyatu walcishruun masalada labaatan iyo labaad anahum itakaduu diinahum lahwan walaaciba anahum iyagu itakaduu diinahum diinkoodii waxay ka dhigteen lahwan wax lagu daaho walaciban dheeldheel bay ka dhigteen dheeldheel <clears throat> ayaa diinkoodu ay ka dhigteen qur-aankuna marar badan buu alla subxaana wa tacala uu ka tilmaamay ee uu yihi marka aladiina itakhaduu diinahum lahwan walaciba waqarathum lxayaatu dunya kuwa diinkooda ka dhigtay lahwi iyo lacib wax lagu dheeldheelo marka fooridan iyo waxaan iyo iyo waxyaabahaas oo dhan waa lahwi iyo lacib waxaa lahwi iyo lacib bay rabaan inay alla subxaana wa tacaala ugu dhawaadaan taana marka iyadu waxyaabihii uu ku khilaafay ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam jaahiliyada uu ku khilaafay wuxuuna la yimid nabiga calayhi isalaatu wasalaam arinka diiniga arin yani dheel dheel aanu ahayn oo uu yahay arin xaqiiqo leh dadkuna marka ay ku dadaalaan nacam oo ay alla subxaana alla ay bartaan si ay cibaado dhaba ay u caabudaan cibaadadana ay aada iyo aada marka alla subxaana wa tacaala iyagoo taxqiijinayo shukrinta rabbi ay ku shukrinayaan inay cibaadadiina la yimaadaan ee wax lagu kaftamo ama lagu ciyaaro lahwi iyo lacib laga dhigtaa ma ahan diinka allah subxaanah wa tacaala nacam mushrikiintana in badan buu ilaahi subxaanah wa tacaala taa ka sheegay fii suurati alancaam iyo fii suurati alacraaf iyo meelo fara badan buu rabbi subxaanah wa tacaala uu kaga waramay athaaniyatu walcishruun masalada labaatan iyo labaad annahum iyagu itakhaduu diinahum diinkoodii waxay ka dhigteen lahwan lahwi ayay ka dhigteen lahwi waxa dadka waaweyn ay ku daahaan weeyaan walaciban bay ka dhigteen dhiildhiil wax lagu ciyaaro caruurta ciyaartooda kale yaa lacibka iyadu saas saas baa lagu tilmaama taana marka diinkoodu waa dhaya waa dhiildhiil marka wax maahan yacni dhabkama dhab ma aha dhab kuma dhisna ka allana uu dhahayo subxaanahu watacaala wadari ladiina اtakaduu diinahum laciba walahwa wagarathum اlxayaaةu اdunya wadakir bihi an tubsala nafs bima kasabat ila akhir laaya athaalithatu walcishruun masalada labaatan iyo saddexaad ana alxayaata addunyaa nolosha adunya addunyada garathum way kadisay ana alxayaata addunyaa nolosha adduunyada garathum kadisay ana alxayaata adunyaa nolosha adduunyada qarartuhum way kadisay iyaga fadannuu waxay maleeyeen ana caطaءa allahi siismada alle minhaa adduunyada xaggeeda wax ka siiya dadka yadullu inuu tusayo calaa ridaahu raalli ahaanshadiisa inay tusayso arrintaa iyadaa ka qowlihim ay yidhaahdeen oo kale naxnu akharu amwaala wawlaada wamaa naxnu bimucadabiin ambiyadii markay u timid bay waxay yihaahdeen waqaaluu waxay dhaheen naxnu anagu akharu kuwa badan baan nahay kuwa badnaan badan amwaalan xagga maalka wa wlaadan xagga ilmaha innagaa idinka badan wamaa naxnu kuwa ilmo badan oo maal badan baan anagu nahay wamaa naxnu anagu ma nihin bimucadabiina kuwa la cadaabaya anagu ma nihin sidaa bay dheheen nala cadaabi maayo marka anaga masalo kale weeyaan iyadana masaladaas waxa ay tahay waxaa kadisay noloshii adduunyada baa nimankan kadisay waxayna u qaateen qof allaala qofka diinkii qofka qof allaala qofka allah subxaanahu watacaala uu siiyo adduunye fara badan iyo wiilal iyo ilmo fara badan uu siiyo intaa macnaheedu ay tahay qofkaas inuu alla jecel yahay qofkaa inuu alla jecel yahay ay u ayb lidalika marka alla subxaanahu watacaala arrintaa wuxuu markay sidaa yidhaahdeen ba alla wuxuu tilmaamay qul ina rabbii yabsutu risqa liman yashaau wayaqdir ilaahay waxaad tidhaahdaa rabbi subxaan rabbigay risqiga waa u waasiciyaa cidduu doonayo cidduu doonayana waa ku ciriiriyaa mashiiadiisay ku xihan tahay marka mashiiadiisa kowniga ayay ku xihan tahay walaakina akthara annaasi laa yaclamuun laakiin dadka badankood garan maayaan waxaa dhici karta qofka marka eh, labaduna waa imtixaan kii lagu ciriiriyana imtixaan buu ku jiraa ka kalena imtixaan buu ku jiraa loo waasiciyey markaasuu alla yidhi wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfaa maalyaalkiina iyo ilmihiinu ma ahan ta inoo soo kiin dhoweynaysa inaga wamaa amwaalukum walaa awlaadukum ma aha bilatii tan tuqaribukum dhoweyneysa cindanaa inaga agteena idiin dhoweynaysa idinka zulfaa dhoweyn maalkiina iyo ilmihiina tan inoo soo kiin dhoweyneysa inaga agteena idin dhoweyneyso annaga agteenna idiin soo dhoweyneysa ma ahan buu yihi allah subxaanah wa tacaala nacam ilaa man aamana wacamila saalixa laakin man aamana wacamila saalixan qofkii iimaan laga helo camal saalixa laga helo kaa iimaanka iyo camalka saalixa annaga dadka noo dhaweeyo nacam iimaanka iyo camalka saalixa ayaad noogu soo dhawaanaysaan fa ulaa-ika lahum jazaau dicfi kuwa waxay leeyihiin abaalmarin laalaaban loo laablaabayo bimaa camiluu camalka ay la yimaadeen darteed iimaankii iyo camalkoodii wahum fi lgurufaati aaminuun kuwa kalena waladiina yascuuna fii aayaatina mucaajiziina ulaaika fi lcadaabi muxdaruun kuwa ayuu cadaabkaa la joojinaya marka marka haddana allah wuxuu ku celiyey qul ina rabbii yabsutu risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdiru lah wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yuqlifuhu wahuwa khayru raasiqiin marka ma ahan iyagii marka waxay ka dhigeen qofkii ilmo badan ilaahay siiyo qofkii maal badan alla subxaana watacaala uu siiyo inay taasi macnaheeda tahay inuu ilaahayna allana uu raalli ka noqday dad badan baa saa moodaya nacam wakaas waa u dhacatay anagi maxaa haddaan islaam nahay oo diin aan ku dhaqmayno maxaa dhibaatadan annaga ay noo haysataa rabbi bay tuhmayaan laakiin qofka mu'minka muxuu yeelaa dhib kastoo ku dhaco wuxuu ogaadaa inay inuu imtixaan yahay awalan haaniyanna dembi uu geystay in laga abaalmarinayo nacam oo aakhira marka isagoo nadiifa ah inuu taga la rabo waaba dembigii laga fududeeyey wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfur can kahiir laakiin dad badan dunuubtoodii waa iloobayaan markaasi caaqi natiijadii markay helaan dunuub bay la imaanayaan markii natiijadii ay helaan oy arkaan caaqibadii xumayd ama natiijadii xumayd bay haddana rabbi tuhmayaan haddana danu saw mala xun bay la imaanayaan markaasi waxay leeyihin annaga diinta islaamka hadday xaq tahay maxaa anaga dhibaatadan aynoo haysataa gaaladan aynan dhib u haysanin kaasi marka meeqa jeer buu dambaabay mar waxaa weyn allow mala xun ka malaystay inuu gaal u gargaarayo ka dhigay isagiina ou muminna ou daraabayo alla subxaana watacaala haaniyan haddana taasi waa danu saw waana danu ljaahiliya midkuu yidhi allah subxaana watacaala yadunuuna billahi hayra alxaqi dana aljaahiliya alimaam ibnu lqayim zaad ulmacaadka danu ljaahiliyahaas noocyo badan oo danigaas jaahiliga malahaas jaahiliga ah zaadulmacaadku kaga waramay qisada uxud markau dhameeya kadib nacam juska saddexaad waxaa iyadana marka dembiga kalow galayaa waxa ay tahay dunuubtiisa u iloobayaa marka walidaalika marka waxay dhihi jireen culimadii salafka man safaa sufiya lahu waman kadara ku dira calayhi qofkii acmaasha saafi gareeyo oo acmaal nadiifa alla ka yani ku caabudo sidii yani sharciga ahayd ku taagnaado axwaashiisa waa la saafi baa looga dhigayaa waman kudira qofkii iska dhooqeeyo oo calwiyana oo wasaqeeyo acmaashiisana kudira caleyhi axwaashiisa iyaduna ka jeeban tahay marka waxaa weeyaan tasfiyat alaxwaali bitasfiyati alacmaal ayaa leedaha axwaasha oo hagaagtaa oo wanaagsanaataa waxay ku xiran tahay acmaasha qofka oo hagaagto nacam waa wax marka isku xiran oo kala faaruqayni marka nimankan iyagu marka si jaahiliya u fakarayaano qof allaale qofku ka maal badan yahay waxay u maleeyaan inay ka fiican yihiin waana fircown sida u fakaraya waxa yidhi am ana khayru min hada aladii huwa mahiinun walaa yakaadu yubiin marka aniga miyaa khayr badan mise midkan am ana khayru min hada aladii huwa mahiin manaa yani soo aniga ma khayr badni midkan kama khayr badni la liidan nabiyullahi muusa ba wax liidan ka dhigaya walaa yakaadu yubiin oo aan sigaynin xataa inuu caddaysto warkiisa khilqadiisii iyo wax ka sheegayaan ayb falowlaa ulqiya caleyhi aswiratu min dahabin aw jaءa macahu lmalaaikatu muqtariniin faاstakhafa qowmahu faataacuuhu inahum kanuu qowma faasiqiin kuwaana saas kale waa iyaguna waxay leeyihiin marka qaaluu naxnu akharu amwaala waawlaada wamaa naxnu bimucadabiin fircawn waa saas jaahiliyadiina saasay ahayd wahaakadaa kuwii kale iyagana reer caad quwadoodii bay marka waxay ka dhigeen waxay yidhahdeen man ashaddu mina quwa waxaasoo dhan marka qofka awoodiisa cilmigiisa dhaqaalihiisa ilmihiisa awlaadiisa inuu ku xisaabtamo una maleeyo intaas marka uu haysto in allah subxaanahu watacaala jecel yahay oo saan adduunyada kaaga maal badanahan aakhirana kaaga fiicanahay wax jira maahantaan oo alla wuxuu tilmaamay wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindanaa zulfaa maalkiina ma aha iyo awlaadiina tan noo soo kiin dhoweyneyso laakiin waxa uu yidhi ilaa man aamana wacamila saalixa fa ulaa'ika lahum jazaau dicfi bimaa camiluu wahum fi lgurufaati aaminuun qaaruun kadalika asaguna saas markii la yidhi laa tafrax ina allaha laa yuxibu lfarixiin wاbtagii fima aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kamaa axsana allahu ilayka walaa tabqi اlfasaada fi اlard in allaha laa yuxibu lmufsidiin waxau yidhi qaala inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii cilmi agteyda ahaaday ayaa aniga laygu siiyey maalkan ama ogaal alle uu og yahay inaan aniga mudnahay arrintan iyo ilaahay igu siiyey qaala inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii labada waa lagu macnayaa naam marka allah subxaanahu watacaala marka taasi maal keliya wax kuma qiimeeye iimaan iyo camal saalix wax ku qiimeeyaa awalam yarow ana allaha qad ahlaka min qablihi min alquruuni man huwa ashaddu minhu quwa waakharu jamca walaa yus'alu can dunuubihim lmujrimuun ilaahay wuxuu halaaga kuwa ka awood badan kuwan oo ka maal badan oo ka maal jamcin badan marku marka waa ka alla markan ninka la yidhaha qaaruun maalkiisa yacni koox jamaaco ayuu furayaalka qasnadihiisa keliya ay culays ku ahaayeen koox dhan baa qaadi jirtay ninkaa marka ilaahay fakhasafnaa bihi wa bidaarihi larda buu yihi famaa kana lahu min fi'atin yansuruuna wamaa kaana min almuntasiriin waa gargaarso waaye waxuu gargaaro waa waaye dhulka alla la gooyey subxaanahu wa tacaala dadkii marka iyagu in fahamkoodu oo iska cilmi uunan ku salaysnayn wa asbaxa aladiina tamanaw makanahu bilamsi yaquuluuna wayka ana allaha yabsutu risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir lowlaa amana allahu calayna lakhasafa bina way kaanahu laa yuflixu lkaafiruun saasay dhaheen marka marka maalku maaha waxa lagu xisaabtamo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu ahaa adduunyada markuu ka hadlayay asxaabtiisoo labada gaar ka socdo ayaa wuxuu arkay orgi famara bijidyin asak kama qaakama qaala raawi wuxuu soo maray orgi dhukan oo dhegihiisu yaryar yihiin oo baktiyey famara calaa jidcalaa jidin asaka mayitin orgi yacnii dhukan oo bakti ah weliba ayuu soo maray markaasuu wuxuu yidhi kan yaa iga siisanaya dirham markaasay dhahn yaa rasuul allah kan haddii uu noolaa lahay xataa cid dirham ka bixin lahayd ma jirto inahu asak waa dhukan yahay markaasuu wuxuu yidhi nabiga sal allahu alayh ali wasalama wallaahi baan ku dhaartay adduunye alla waa kala liidataa orgigan sida uu idinka idinla liito si ka daran bay alla adduunye ula liidataa marka wax sidaa ula liita alla subxaanau watacaala miyuu ku karaameynayaa marka awliyadiisa wax ka wanaagsan buu ku karaameynaya xadiidkii kale wuxuu aha nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu yihi low kaanat idunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda haddii ay la ekaan lahayd adduunyada alla ay kala ekaan lahayd agtiisa kaneeca garabkeeda dhilmaayo garabkeeda maa saqa alkaafira minha sharbatamaa gaalka ma waraabiyeen sharbata maa-in ma waraabiyen nacam ama maa saqa alkaafiru minha sharba maa gaalka kama cabeen sharba maa-in biyo kama cabin gab koo kaba biyo ah kama unan cabi lahayn laakiin adduunyada alla subxaana watacaala gaalkana waa siiyaa muminkana waa siinaya cidduu doonu siiyaa bal marka waxaa laga yaabaa inuu ku fidneeyaba acdaadiisa awliyadiisana maalka meel fiican ayaa waa ku cibaadaystaan maalka oo allay kaga dhawaada ayay ugaga dhawaadaan athaalithatu walcishruun ana alxayaata adunyaa nolosha dhow ee adduunyada qaratum way kadisay fadannuu waxay maleeyeen ana cataa allahi siismada alle subxaanahu watacaala minhaa adduunyada xaggeeda oo wax ka siiyo yodullu inay tusayso taasi calaa ridaahu raalli ahaanshadiisa ka qowlihim naxnu akharu amwaala wa wlaada wamaa naxnu bimucadabiin alraabicatu walcishruun masalada afar iyo labaatanaad tarku dukuuli fi lxaqi idaa sabaqahum ilayhi ducafaau takaburan wa anafa tarku dukuuli gelitaan laga tago fi lxaqi xaqa la galo xaqa inay galaan ka tegista ay ka tegayaan idaa sabaqahum hadduu uga hormaro ilayhi xaqa xaggiisa adducafaau kuwa taagta daran ay uga hormaraan maxay sidaa u yeelayaan takaburan wa anafatan isla weynin iyo yacni santaag faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey walaa tadrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhah maa calayka min xisaabihim min shayin wamaa min xisaabika calayhim min shayin fatadrudahum fatakuuna min aldaalimiin oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam bay ku yidhaahdeen dadkaan iska eri annaga iyo kuwaan diin m diin ay kuwan nooga soo hormareen ma rabno marka waxaan kaa rabnaa marka aada wax noo sheegaysid iyaga eri horta ka eri nacam agtaadayaysa kasoo dhawaanin marka way iskala weyn yihiin xaqii ay xaqa ay dadkan ducafada ay galeen ayagu inay la galaan ma rabaan waa iskala weyn yihiin waa min masaa'il aljaahiliya weyaan ayb oo marka wuxuu leeyahay walaa dadka qaarkood marka takabur baa ku jiro ma jecla inuu yacnii eh, ma jecla inuu mathalan wax la barto dad uu isleeyahay marka yacni waa kaa adduunya xag adduunye waa kaa hooseeyaan amase laga yaabo inuu isagu istusayaba inay ka liitaanba laakiin aanay kaba liidaninba ayb marka waxay rabaan in gaar ay wax loogu akriyo dadka caamada ma dhex fadhiisan karno ama xer ma dhex fadhi karno annaga gaar wax loogu akriyay kuleeyahay taasoo kale ma wanaagsana maxaa yeelay tawaaduca waa dadka jannada dhexlaaya sifadooda tilka daaru laakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada walcaaqibatu lilmuttaqiin ayuu yihi allah subxaana watacaala marka waxay dhaheen marka eri markaas aayaddan soo degtay iyo aayado kaloo lamida wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhah walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati اddunya walaa tutic man aغfalna qalbahu can dikrina watabaca hawaahu wakana amruhu furutaa ayaa soo degtay <clears throat> naftaada ku xabis ayaa nabiga lagu yihi sala allahu alayh ali wasalam maca aladiina yadcuuna rabbahum kuwa rabbi caabudayo la jirkooda naftaada ku xabis subax iyo galabba hana ka jeedin haka jeesanin indhaha haka gudbinin adoo turiidu ziinata xayaati dunya adoo markaa adduunya rabo walaa tudic man akfalnaa qalbahu can dikrina qof qalbigiisa aan ilowsiinay dikrigeennana ha adeecin watabaca hawaahu wakaana amruhu furutaa culamadu waxay yihahdeen qofka aada marka saaxiibka ka dhiganayso waa inaad iska eegtaa nin dikriga alla ku dhow ma yahay mase ma aha nin aan allaba xusaynin oo dikriga alla ka fog haddii uu yahay saaxiib ka dhiganin oo walaa tudic man aqfalnaa qalbahu can dikrinaa alimaam ibnu lqayim risaalo wuxuu leeyahay la yiraahdo eh, risaalo wuxuu ku sheegayaa eh, risaalat limaam ibn lqayim liikhwaanihi naam oo caalam lfawaaidka ay daabiceen dabcan caalam lfawaaid ee eh, aathaar ibn lqayim ku dhex jirta nacam marka majmuucu rasaailkay ku dhex jirta risaalo kamida weeyaan marka taasi marka waa laga reebo nebiga waxaa la yidhi walaa tatrudi aladiina kuwii ha eryin yadcuuna rabbahum rabbigood baryayo kuwa rabbigood caabudayo ama rabbigood baryayo bilghadaati waalcashiyi aroorti iyo galabkiiba alla baryayo galab iyo subaxba kuwa alla caabudayo ha eryin yuriiduuna wajhahu oo weji alla alla dartii una ay ka tahay oo doonayaan nacam maa calayka min xisaabihim min shayin wamaa min xisaabika calayhim min shayin adii xisaabtooda kuuma taal isaab iyagana xisaabtaada uma taallo allah oo idin wada xisaabayo sidaa yeelin fatatrudahum fatakuuna min aldaalimiin marka weliba waxaa nabiga loogu goodiya haddaad kuwa ereysid daalimiintaad ka mid noqonaysaa sidoo kale nabiyullaahi eh, nuux waxay ku yidhaahdeen qaaluu anu'minu laka watabacaka alardaluun dad liitaa ku raacay marka xaqii hadday dadka gabal raacaan ma rabaan inay iyagu raacaan ah, marka waxyaaba marka waxaa jira qofka inuu xaq u hogaansamo mawaanic waxyaaba qofka ka manciyo oo u diido inuu xaqa u hogaansamo ayaa jiro waxyaabahaas waxaa kamid a xaasidnimada waxyaabahaas waxaa kamid a xaqa inuu qofka uga soo hormaro cid cadowk cid cadow cadow ku yahay maalan shaksi isagu ay ishayaan baa xaqii uga soo hormaray isagiiyo xaqii ku dhaqmaayo arkay shayga xaqaas marka waa nacaya qofkan waa ka tegaya maxaa maanic u noqday taasaa u noqotay waa alimaam ibnu lqayim miftaaxu daari sacaadahu uga warramay kitaabkaas juska koowaad yuu kaga warramay waxyaabaha inaan cilmiga qofka isagoo og inuunan ku dhaqmin waxyaabaha sababaaya waxaa ka mid a noocyadaas ayb qaarkood caadada caado ay kusoo koreen sida abu aalib oo kale <clears throat> yahuudda xaasidnimaa diinta ay la rumey waayeen markay ogaadeen nebigii ugu dambeeyey in carab laga soo saaray waa diideen abu jahl kadalika oo wuxuu yidhi aniga annaga iyo waxaa tartannay ree bani cabdimanaaf waxbay quudiyeen waa quudinay waa yacnii wax kastoo khayra waa ku tartannay xataa sirnaa ka farasay rihaanin ilaa aan ka noqonay markaasuu yii markaasay yihaahdeen minaa nabiyun annaga nebi baa naga dhashay annaga xaggeen ka keenaynaa yihi marka nebi go-aan marka wuxuu ku gaaray inuuna u rumaynin nebiga calayhi salaatu wassalaam dad badan marka waxaa weyan hadda waxyaaba ay fududaysanayaan baa dadka qaarkood jiro diinta reehebel ma rabno annaga reehebel ay isdiriirsan yihiin waxaa laga yaabaa inay meel diinta kaga dhaqmaan ama si uun ay diin iyo wax uu ku arko ama wadaadka diinta sheegayaba inuu reehibel yahay intuu diintii qaadan lahaa ma samaynayo diintii kula tartami lahaa xag alle alle dartii iyadoo ay ka tahay ma samaynayo waxaa weya diintiibauba u nacayaaban ama xaqiiba uga tegaya waa khatar kooxaha kooxaha dagaalka ka dhexeeya jamaacaadka waa noocaas isaga laftirkiisa qofka waxa weya wuxuu arkayaa shay xaq ah oo uu qiraayo isaga laftirkiisa ayaa jamaaco min aljamaacaat baa u hormarayso shaygii bay samaynayaan wixii bay qabanayaan maslaxadii markaasu isagu wuxuu qallooc buu raadinaya maanta dhan marka nacam si uu u yidhaahdo kii saxda ahay ma aha kan si uu u yidhaahdo mar haddii isagii looga hormaray ma raba ka kale isaguna midkan camalkii uu uga hormaray ma samaynayo bal inuu ibdaaliyo isku dayaya nacam marka waxaan saaxadu aaday ku badan yihiin marka ilaahay laga cabsado dadka dalabatulcilmiga rabbi ha ka cabsadaan waxay ilaahay kula hor istaagayaanna ha ogaadaan nacam waxba kuu tari maayo hebel iyo hebel ood raalli garaysa adiga nacam waxaan mushkiladuna waxay ka imaanaysaa dadka ru'asada ah nacam koox walba waxaa weeyaan nin baa wuxuu rabaa inuu isaga un u muuqdo oo uu in la adeeco unbuu rabaa markaasoo muxuu samaynayaa shay aada og tahay inay xaq tahay war miskiin aan kaalmayno in isaga looga amar qaato rabaa miskiin aan kaalmayno in looga amar qaato masaakiintaa hadduu arko marka cid isaga uu la diriirsan yahay koox ou la ka fikra duwan yahay hadday masaakiintii dhaqaaleynayso isaga wuxuu isku day lama dhaqaaley karo inuu yidhaahdo nacam alla ko taasoo kale badana badana taasoo kale naam taxasubka marka laga digaayo soo lagu dhici maayo marka nacam waxaasoo kale cid walbo xaqa aada og tahay cidna ha uga heebaysanin haddaan yacni ilaahay subxaana watacaala uga heebayso qof qaldanna adugu xaqa waxaa weyan haddaad adiga xaqa la timaado sida saxdaa ula timaado waxaa weeyaan marka qof qaldan waxba kuu dhibi maayo nacam waxba kuu dhibi maayo marka dadkuna waxaa weeyaan waxaad ogaataa un koox kasta waxaa dhici karto xaq iyo baatil inay kulansatay adiga baatilka ka fogow xaqana cidna ha uga tegin darteed ayb laakiinse xaqan yaa laga qaadanaya isaga koox koox maa laga qaadanaya maya xaqa waxaa laga qaadanaya nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam marka masaladaas waana keeni doonaa insha allahu tacala kitaabka laftirkiisa way noogu imaan doontaa ayb taraku dukuuli gelitaan laga tago filxaqi xaqa la galo maxaa looga tegayaana idaa sabaqahum hadduu uga hormaro ilayhi idaa yani goormaa laga tegayaa idaa sabaqahum ilayhi hadduu uga hormaro adducafaa hadday ugaga hormaraan dadka ducafadaa takaburan bayna u yeelayaan sida kibir iyo wanafatan iyo santaag faanzala allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey walaa tadrudi aladiina yadcuuna rabbahum ha eryin kuwa rabbigood caabudayo rabbigood baryayo alkhaamisatu walcishruun masalada shan iyo labaatanaad alistidlaalu calaa butlaanihi bisabqi ducafaa alistidlaalu in loo deliishado calaa butlaanihi shayga xaqa baailnimadiisa xaqii inay baail ku sheegaan bay waxay u daliishanayaan bisabqi ducafaa'i ducafadii baa horumartay horumarka ay ducafada ku horumareen oo ay iyagu xaqa u degdegeen ayaa marka eh, daa-imana dadka ducafada iyagu maslaxo ay ilaashanayaan oo gaara ma jirto marka xaqa inay u degdegaan baa badanba nacam marka u degdegaas ama u horumaridaa xaqa ay u horumareen bay waxay u daliishanayaan marka shaygaasba inuunan xaq ahayn oo waxay leeyihiin low kaana khayran maa sabaquunaa ilayhi hadduu khayr ahaan lahaa kuwaan noogama hormareen qur-aanka ilaahay soo maaha waqaala aladiina kafaruu iladiina aamanuu low kaana khayran maa sabaquunaa ilayhi haddii khayr oo ahaan lahaa noogama aysan hormareen iyaga saasay dhahayaan maa laakiin ahlu sunnati waljamaca maxay dhahayaan hadduu khayr ahaan lahaa waxaan saxaabadaa nooga hormari lahayd iyo yacni dadkii a'imadii khayrka badnayd ibnu kathiir sida uu leeyahay tafsiirka aayadda kan marka alistidlaalu in loo daliisha alistidlaalu daliil daliilsi calaa butlaanihi xaqa baailnimo xaqa yani shayga baatilnimadiisa inay u deliishadaan bisabqi ducafaa ee ducafadaa ku hormartay ku hormarka ducafada ay ku hormareen darteed ka qowlihi low kaana khayran siduu alla u yidhi waxay dhahayaan gaaladii low kaana khayran hadduu ahaan lahaa maa sabaquunaa ilayhi noogama aynan hormareen asaadisatu walcishruun masalada labaatan iyo lixaad taxriifu kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa la bedelo min bacdi maa kolkii kadib caqaluuhu ay gartaan markay gartaan ka gadaala in la bedelo wahum yaclamuuna iyagoo og weliba taxriif masalada kale waxaa weeyaan waa taxriifka taxriifku waa laba nooc taxriif lafdi ah iyo mid macnawi ah taxriifka lafdiga yahuuddu aada bay ugu xeel dheeraayeen waa kuwii midka allana u dhahayo fabadela aladiina dalamuu qawla gayra aladii qiila lahum oo waxaa la yidhi waxaad tidhaahdaan waquluu xia waxay yidhaahdeen xinda saasay dhaheen eh, laakiin ilaahay subxaanah watacaala kitaabkiisan qur-aanka taxriif lafdiya in lagu sameeyo waa ka ilaaliyey oo waxaa weeyaan eh, inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun si kasta alla waa u xifdiyey kitaabka laakiin maxaa marka ummadan laga helay nebiguna dabcan ummadihii hore marka haddii taxriif laga helay ood soo ogaatay ood ogaatay yani qur-aanka alla inuu kaga warramay uu yidhaha fatatmacuuna an yu'minuu lakum waqad kana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allahi uma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluuhu markay gartaan kadib bay bedelayaan hadday yahuudu noocaas ay ahaayeen culammadooda nebiguna uu yidhi latatabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac in ummaddan marka ay uga dayanayaan baad garanaynaa ah. naa ummaddan waa uga daydeen marka nimanka ahlu kalaamka iyo nimanka baatiniyadaa uga dayday ta'wiilaad ba marka lafdigii ma bedeli karaan walidaalika xataa culamada waxay yihahdeen waa isku dayeen inay bedelaan lafdiga xataa oo qaarkood baa marka waxay yidhahdeen wakalama allahu muusa takliima abuu camarba wuxuu ka codsaday mid muctaziliya inuu wakallama allaha inuu u akriyo markaasu wuxuu yihi dhug ma lihid buu yidhi adiga seed yeelaysaa markuu alla leeyahay walamaa jaaa muusaa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu maxaad ku samaynay buu yidhi soo ma garan laakiin <clears throat> taa marka waa u suuroobi weysa laakiin maxay ku kacaan taxriifka macnawiga ah inay macaanidii saa un u bedelaan oo ay yidhaahdaan marka waa kala ayagaa kala khatarsan marka baatiniyada ugu daran baatiniyada diintii dhammayd axkaam iyo yacnii axkaamtii sharciga awaamirtii iyo nawaahidii dhan waa ta'wiiliyeen salaad marka waxay leeyihiin macno kalaa laga wadaa soonka maxaa laga wadaa sirta imaamka in la xifdiyo xaj maxaa laga wadaa aimada in loo tago qubuurtooda la booqdo wahaakada baatiniyada yani diin dhan waa ku ciyaareen maa salaadii ishaare iyo wax lamid ay un ka dhigeen diintii dhan rumuus waxyaaba mucaqadoon wax calaaqa ay leeyihin aanay jirin <coughs> awaamirtii ilaahay oo dhan saasay u bedeleen iyo nawaahidii axkaamtii ayay ka shaqaysteen baainiyadii rag kalena iyaguna yani jahmiyada iyo iyoiyo nimanka la yiraha muctasilada iyo ashaacirada iyo dhammaantood waxay iyaguna ka shaqaysteen wixii baabul asmaa sifaat ahaa nacam tilmaamihii alleh ayay ta'wiil ku dhufteen ayagana walidalika baatiniyadu marka waxay leeyihin keenna maakiinna ka fiican marka iyagu yani ma ma ta'wiilinayaan axkaamta ashaacirada iyo muctasilada iyo kale ma ta'wiilinayaan aakhiro nusuusta sheegayso laakiin sifaadka alloo ta'wiilinaya hadde taasu marka waxay udhigan taha nin laba nin oo isku darsatay toban dirham oo kale oo shan iyo shan ulahaa oo mid markaa oo sideed dirham oo cunay marmarsiye iyo ta'wiilna ku cunay kii kalena inta kale ku daray war maxaad intaas u cuntay ka ta'wiilka adig aada ku cuntaan ku cunay uu yihi marka anakan marka <coughs> marka adiga inaad u diidid nimankan inay axkaamta ta'wiiliyaan adigana aanan laguu diidin oo diin lagaa aad diin inaad ka dhigto inaad tawiilisid maxay sifaatka alle ma suuroobayan tawiilku marka saxiixii faasid buu leeyahay tawiilka saxiixa waa mid yani kan dawaabida leh weyaan naam dawaabid buu leeyahay ahlu cilmigana waa ka hadlaan daabitu tawiilna sheikhulislaam kitaabuu ka alifay la yiraahdo dawaabidiisuna dabcan <clears throat> kelmadda waxa lagu ta'wiilinayo inay macno u tahay nacam iyo waxaa kaloo kamida yani naskii eh, kelmadda daahirkeeda in lagu daaya inaynan suuroobi karinba nacam soo ma garanin tarkiibkana inuu ogol yahay nacam tarkiibka laftirkiisana inuu ogol yahay kelmaddu marka macnaha aada ku awileysaa macna kusoo arooray inay tahay luqada lagu garanayo kelmad waxaan kusoo aroorin haddaad ku ta'wiilaysaa waxba kama jiraan tarkiibka laftirkiisa inuu tawiil tawiilka u aqbali karo sidaas in la eg marka eh, waa in marka iyadana eh, midda kalena marka inay leedahay iyo dawaabidiisa inta kale iyo in daahirkii naski daahirka aan la saari karin daahirkii aan lagu macnayn karin qaar baa marka intay ta'wiilkii ku macaansadeen taxriifkii ta'wiilka fasidka waa taxriif oo kale intay ku macaansadeen bay waxay yidhaahdeen ina akhda dawaahiri nusuusi lkitaabi wasunna nusuusta kitaabka iyo sunnada daahirkoodoo la qabsadaa aslun min usuuli lkufri bay dhaheen waa asal usuusha gaalnimada kamid a ah, saawi baa yidhi saas culamada qaarkood marka waa ku radiyeen axmed ibnu xajar albutami ayaa ku radiyey oo kitaab ka qoray masalada laftirkeeda sheekh maxamed ilamin shanqiina kadalika isaguna laftirkiisa markau fasiraya suuratu moxamed afalaa yatadabbaruuna alqur'aana waa ku radiyey saawuda hadda aada macruufka waddankeena oga ah wa tawiilkii taxriifkii bay iska macaansadeen marka nasalu llah asalaama ayb marka ummaddan marka waa uga daydeen in badan oo kamida tawiilkiibay waxay uga daydeen taxriifkii bay uga daydeen umamkii hore taxriifku marka waxaa weyan waa caadatu waa min masaa'il aljaahiliya ayuu ka yahay saas darteed sheikhulislaam ibnu taymiya ta'wiil ereyga layraha ma isticmaalin muxuu isticmaalay caqiidatulwaasitiyihiisa min gayri taxriifin walaa tactiil o min gayri takyiifin walaa tamhiilin buu isticmaalay maxaa ta'wiilku mid saxiixa jiri karo soo ma garan marka inaad alla subxaana watacaala wahuwa alcaliyu marka araxmaanu cala alcarshi istawaa alla carshigu ka sara maray inaad istowlaa ku macnayso daruurada keenaysaa maxay tahayna oo alla waxaa la dhihi karaa carshigu ka saramaray saramarid isaga marka laaiq u ah dabcan oo uuna ku sifaysan yahay rabbi subxaana wa tacaala maxaad daruurada kuu geyso ama asalku waa ah daahirkee daahir iyo iyo muawal asal daahir baa ah tan labaad waxaa weeyaan istowlaa oo istawaa lagu macnaynayana luqadii waa waxshi bay ku tahay nacam soo ma garan qad istawaa bishrun xataa bay la imaadeen gabay aan yacni qaailkiisa ama la garanayna ama haddii la garanayna uusan muslimba ahaynba nacam iyay a luga uga tageen raggii waaweynaa iyo mufasiriintii iyo eh, aimatu luga imrulcaraabi oo kale iyo aimada tafsir eh, tafsiirka sida abulcaaliye iyo mujaahid iyo kale ay calaa wartafac bukhaari sida uu kusoo qaaday juska saddexiyo tobnaad fatxiga baabun wa kaana carshuhu cala almaa meesha ah marka in waxaas o dhan inta laga tagaa taawiilaad baatila lala yimaada ma aha asaadisatu walcishruun taxriifu kitaab illahi in la bedelo ama macnaha laga bedelaya ama lafdiga lafdiga la waa laysku qabanaya waa la garan waa ma dhaco taxriifka lafdiga qur-aanka kuma dhaco min bacdi maa kolkii kadib caqaluuhu weliba ay garteen jahli ma aha wahum yaclamuuna iyagoo og ay saa yeelayaan wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam